بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada silsiladii aynu ugu magac darnay qudus annagaa iska leh oo waxoogaa aynaga yaro habsaantay xagga waqtiga awgeed insha allah markaa waan ka cudur daaranayaa waqtigoo cidhiidhi nagu noqday awgeed walaalayaal silsilada insha allahu tacaala maanta ilaa beritole inaanu soo gebagabayno ayaan jecelnahay insha allah waxaynu soo gaadhnay silsiladii taariikheed waxaynu inoo maraysay qarnigii labaatanaad ayay inoo maraysay markii uu soo galay dabcan waxaa ka talinaya dowladda cusmaaniyada suldaankii la dhihi jiray cabdilxamiid athani raximahullah waynu kasoo warramnay cabdilxamiid athani inuu ahaa nin aada ugu halgamay raximahullah inuu yahuudda uu ka hor istaago in ay soo galaan iyagoo quxunti ah inay usoo gudbaan dhulka barakaysan ee filistiin muddo soddon sannadooda ayuu hor taagnaa marka yahuuddu waxay go-aansadeen sidii habaarqabahoodii herzal la dhihi jiray uu tilmaamay iyo maaragtay yahuuddii markii shirarka badan ay qabteen oo inagii kasoo warrabnay inay go'aansadeen in dowladda cuhmaaniyada oo la burburiyo yacni dowladda cuhmaaniyada oo la burburiyo mooyaane inaanay yahuudda u suurtoobayn inay dhul ay ka yagleeshaan ama ay e, qabsadaan dhulka barakeysan ee filistiin marka waxay isku dayeen inay dowladdii cuhmaaniyiinta ay dhex galaan yahuuddii la dhihi jiray yahuuda danoma yahuudu danoma yahuudu danoma waa maxay waa yahuuddii islaamka intay sheegatay shaatiga islaamka gashatay ayay dowladdii cuhmaaniyiinta dhex gashay siyaasadii kadibna waxay casileen suldaankii cabdilxamiid atani waa kasoo warrabnay marka markii suldaan cabdilxamiid atani la casilay dowladdii waxay isu bedeshay dowladdii dhammeyd islaamka ka telinaysa weeyaan maaragtay turkida ama cuhmaaniyada loo yaqaanay waxaaba gacanta ku dhigay yahuud baa ku dhigtay subxaan allah arrintaas oo ka cadhaysiisay caalamkii islaamka iyo guud ahaan meelihii badnaayee markaa ay ka telinaysay oo ay kamid ahayd maaragtay dhulka carabta uu kamid ahaa khaasatan dhulka carabta dadkii deganaa ay ka mid ahayd iyo guud ahaan caalamka islaamka oo dhan oo ay matelaysay arrinta aad bay uga cadhoodeen kadibna sanadkii kun sagaal boqol afar iyo tobankii miilaadiga waa kun sagaal boqol afar iyo tobankii miilaadiga waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa bilaabmay dowladdii turkida oo dabcan dardar hor la qabtay oo dagaal eh, la gashay dowladda greega oo ka gacan sarreysay waxaana hogaaminayay eh, ninkii la dhihi jira mustafa kamal atatork oo kamid ahaa raggii maaragtay khilaafadii islaamka burburiyey walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ka ahaa raggaasaa markaa dowladda turkiga markaa matelayay ama haystay oo ka mamnuucay wax allaaliya wixii sifo iyo calaamad iyo astaan iyo summad islaamnimo lagu garto ka mamnuucay dowlad dalka turkiga sideed boqol oo sannadood yacni adduunka islaamka ka telinayay oo ahayd xaruntii ugu weyneed ee muslimiinta oo laga mamnuucay inay dumarkii xijaab ay gashtaan laga mamnuucay in qur-aanka iyo maaragtay salaada lagu tukado luqa alcarabiya qur-aanka afka carabida lagu akriyo oo aadaanka lagu akhriyo maaragtay afka carabida waxa uu kusoo rogay walciyaadu billaah in lagu akhrinayo afka turkiga wax walba afka turkiga ah marka westernice wuu reer galbeedaysiiyey dalkii oo dhan markaa ninkaasi walciyaadu billah habaarqaba ayuu ahaa calaa kulli xaal dowladdii turkigu waxa ay garab istaagtay jarmalkii dagaalkii la koowaad ee adduunku markuu bilaabmay jarmalka ayay iyagu garabka saareen waayahay sababtuna waxay ahayd yahuuddii yahuudi donoma aanu sheegaynay waxay u galeen siyaasadda turkiga waxay u galeen inay muslimka burburiyaan awgeed iyo dowladdii turkiga inay burburiyaan ayay jarmalka u raaceen subxaan allah waa kadibna yahuuddii maaragtay turkiga qabsatay waxay markiiba ogolaadeen in yahuuddu ay u soo qaxaan dhulka barakaysan ee filistiin waa wixii uu soddon sannadood suldaan cabdilxamiid atani uu ka hortaagnaa subxaan allah waayo yahuuddii way soo qaxeen meelo badan bay isaga yimaadeen marka la qiyaaso yacni boqolkiiba ama percentage boqolkiiba sagaal dadka ku nool filistiin xilligaas waxay ahayd yahuud bay ahaayeen laakiin aqlabiyada iyo majority-ga dadka waddanka degan boqolkiiba siddeetan dad muslimiina bay ahaayeen waayahay dhanka kale waxaa kasoo baxay uu hogaaminaya ninkii la dhihi jiray shariif xasan shariif xasan waa ninkii haystay ama ka talinayey wuxuu ka talinayay maarata xijaaz waa makiya madiina dowlad yar buu haystaa oo makiya madiine ah intaasunbuu ka taliyaa subxaan allah marka damaaci baa galay in uu tawro iyo kacaan intuu kacdoon uu ku dhawaaqo in uu markaa waxa weeyaan uu la wareego caalamkii carabta ee ay ka talinaysay dowladdii cuhmaaniyiinta marka waxyaala fara badan baa dee dabcan jiray oo ku kalifayey waanan sheegi doonaa asbaabtii ku kaliftay carabtu in ay kacdoon ay sameeyaan dowladda turkiga ay kaga soo horjeedaan waayahay markaa odaygii la dhihi jiray shariif xasan ee xijaas ka telinayay wuxuu diray wiilkiisii la dhihi jiray faisal ayuu wuxuu diray maaragtay waddanka suuriya ayuu u diray jamciyad ama urur ayuu ku biiray kasoo horjeeda ururkii turkiga ama dadkii turkida ahaa ee maaragtay haysatay waxayna dadka ugu sheekeeyeen ninkii la dhihi jiray shariif xasan wuxuu dadka ugu sheekeeyay inuu kasoo jeedo nasabkii nebiga nin carab oo baan ahay oo dhalashadii nebiga kasoo jeeda buu dhahay shariif baan ahay ama ashraafta ayaan ka tirsanahay buu yidhi had yo jeeraana dadka muslimiintu way u jilicsan yihiin qofka sheegta yani nasabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama dhaashii nebigaan ah iyo duriyadii nebiga a dad badanna way ku xamaashaan moogtay magaca duriyadda nebiga waa lagu xamaashaa subxaan allah calaa kulli xaal si ay ahaataba adigu ninkii wiilkiisii buu diray faysal wuxuu tegay dhulka shaam ayuu tegay gaar ahaan suuriya iyo dimashik buu tegey wuxuu markiiba la hadlay dadkii maaragtay madaxda ahaa ee suuriya joogay qaadadoodii iyo hogaamiyayaashoodii in ay kacdoon kaga soo horjeestaan dowladii turkiga ee suuriya iyo dee guud ahaan carabtao dhan ka telinaysa marka waayahay iyo in maaragtay khilaafada dib loogu soo celiyo carabta carabta oo aan xilligaa dee khilaafo goor ugu dambeysay khilaafada dee subxaan dhowr boqol oo sannadood caalamka islaamka kamay talin in carab oo dee dowladda turkiga oo dowlad weyn oo awood weyn ahayd ayaa haysatay walow ay dee xilliga aada u daciifa ahayd oo ay dee tamar yaraatay dowladda turkiga ama dowladdii cuhmaaniyeed kadib eh, eh, arrintaas ayuu ku dhawaaqay markaa qaadadii carabta ama hogaamiyaasha carabta loo bandhigay wayna ka aqbaleen odaygan maaragtay shariif la dhahdo dabcan isagu waxaan uu raadinaya ama dowladda uu raadinaya may ahayn dowlad islaamiya waxay ahayd dawlad ku dhisan qowmiyadda carabta ku dhisan ayuu u raadinayay markaas subxaan allah kadibna wuxuu heshiis uu la galay ama wadahadal uu u furmay dowladdii ingiriiska oo markaa dee adduunka waxawey caalamka islaamkaba meelo badan guumaysanaysa adduunka o dhanna guumaysanaysa waa dowladdii la dhihi jiray calankeeda qoraxdu kama dhacdo subxaan boqortooyadii maaragtay britain ayuu markaa heshiis ay la galeen kuwii ingiriisku waxay ku qasbeen odaygii la dhihi jiray shariif in uu dedejiyo kacaankiisa iyo tawradiisa in uu dedejiyo ayay ku qasbeen waxaana xilligaa bilaabantay baanu nidhi yacni dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa weli lagu jiraa oo de ingiriisku wuu kasoo horjeeday jarmalka waa ku islaynaya marta subxaan allah kadibna ingiriisku wuxuu usoo diray nimanka carabta mid kamida wasakhdii ugu waaweynay adduunka soo martay waa ninkii la dhihi jira lawrence alcarab lawrence alcarab carabtii way ku kalsoonaatay ninka waa nin ingiriisa waa nin u shaqaynaya dowladda ingiriiska waa jaasuus waa basaas waa il u adeegta dowladda ingiriiska carabtuna waxa weeyaan kalsooni ayay marka waxa weeyaan subxaan allah cajiiba ayay ku qabeen lawrence alcarab ninkii lawrence la dhihi jiray ayaa loo yeedhay marka lawrence waa nin ingiriisaba nini oo basaasa una adeegaya dowladdii ingiriiska markaa u adeegaya waaye lawrence wuxuu ka dalbaday nimankii carbeed inay towradda iyo kacaanka ay kaga soo horjeedaan dowladdii turkida ama in ay dedejiyaan marka odaygii shariif wuxuu dhahay dowladda cusub een anigu dhisan doono xuduuddeeda ii sheeg ingiriisow marka arrintaa uu ka gaabiyey ingiriisku uu ka gaabiyey muu rabin inuu sheego leanna qorshayaal kale ayuu watay ingiriisku waayo ugu dambayn markii maaragtay ingiriiskii uu ka gaabiyey oo ninkiina uu ku dhawaaqi waayey in uu kacoon kacda kacdoon uu kaga soo horjeedo turkiga uu ku dhawaaqo ayaa wuxuu yidhi horta koonfurta yeman a ah, koonfurta waddanka yeman horta ingiriis baa iska leh koonfurta yemanna waa cadan weeyaan waa xilligaa de ingiriisku wuxuu haystay sidoo kale gobolada waqooyi oo somaliland ahayd oo dhan isaga haystay iyo iyo sidoo kale isaga haystay cadan haystay oo ahayd cadanna waa meesha waa waa jiiraanka ugu dhow wadanka carbeed dee soomaalidiba ugu dhowaa halkaasi marka aagaas oo dhan isaga hayste wuxuu dhahay aaggaa horta iskale lagalama hadli karo lagama hadli karo buu dhahay anaa horta taale carab iyo sheekadayda dhaaf koonfurta yaman iyo maaragtay somalilan lagama hadli karo yaga ingiriis baa iskale buu yihi walciyaadu billah baleeg siduu u sheekaysanaya siduu u hadlaya ingiriis waxa kale uu yidhi imaaradaha ka dhisan khaliijka carabta sida cumaan oo kale oo maaragtay gumaysanayeen anaa iskale buu yihi kuwaana lagama hadli karo doodana ma soo geli karto sidoo kale wuxuu dhahay koonfurta ciraaq koonfurta ciraaq laftigeedana iyaduna arrinteedu waa arrin gaara buu yihi taana may ma soo gelayso dowladda carabeed la dhisaayo adiga ninkii odaygii shariif waxaa la siiyey galbeedka maaragtay galbeedka dhulka sham ama suuriya galbeedkeeda ayaa la siiyey oo waxaa laga reebay waddanka lubnaan dabcan xilligan lubnaan may jirin lubnaan waxay ka tirsanayd un sham un bay ka tirsanayd sababta maaragtay lubnaan uu u diidana waxa weeyaan magaalada bayruut ba waxaa ku nool kristaan fara badan ayaa ku nool saa awgeed kiristaankaa fara badanna inuu dowladda maaragtay carbeed uu u diidana subxaan allah uu u dhiibana waa diiday marka arrintana waa ka biyo diiday marka subxaan allah calaa kulli xaal kun sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol lix iyo tobankii ayaa ingiriisku wasakhnimadiisii iyo maaragtay khiyaanadiisii weyneed waayo ingiriiska waxaa lagu yaqaanaa khiyaano taariikhda wuxuu u gala waa khiyaano ingiriiska cidda aaminta waan la yaabanahay anigu subxana allah leanna taariikhdiisa oo dhan baa khiyaano ah asxaabtiisuu khiyaameeya dadka colka ahba khiyaameeya cid khiyaanu ku nooliyay walciyaadu billah markiiba carabtii uu u sheegay uu ku dhahay dhulka carbeed baan idinku wareejinaya dowladda turkiga idinkuna ku dhawaaqay inaad kasoo horjeedaan markiiba wuxuu bilaabay inuu heshiis uu la galo dowladdii faransiiska oo isna ahayd guumayse guumayste maaragtay guumaysan jiray wadamada muslimka iyo wadamo fara badan oo qaaradda africa guumaystayaashii waaweynaa ka mid ahaa ayuu markaa la galay wasiirkii arrimaha dibadda ee waddanka ingiriiska iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka maaragtay faransiiska oo sykes baa midna la dhihi jiray midna bico ayaa heshiis galay marka heshiiska waxaa loo bixiyay labadii wasiire arrimaha dibadda kii ingiriiska iyo kii fransiiska ayaa loo bixiyey waxaa loo yaqaanaa sice bico sice bico waa heshiiskii sice bico sice bico muxuu ahaa heshiiskaasi waxaa lagu heshiiyey in carabtan lagu dul guuro oo wadamada carabta oo dhan la qaybsado sida maaragta canjeelada ama laxooxda ay siday africa u googoosteen oo kale inay u googoostaan gobol gobol ay u qaataan qolana ina ay qaadato france uu qaato u guumaysto ina uu qaato ingiriiska uu gumeysto subxaan allah marka arrinta maaragtay sida sirta ah subxaan allah ayay ugu wada heshiiyeen kadibna waxaa isla soo qaaday in maaragtay ciraaq iyo urdun iyo magaalada xayfa oo ku taala filistiin intaasoo dhan inuu ingiriisku qaadanayo sidoo kale suuriya iyo lubnaan iyadana faransiisku uu qaadanay inta soo hadhay falastiin ee qudus ay ka mid tahayna iyadana wadcun khaas arin yacni arrin arrin dawliyaha laga dhiga arrin u taalla dowladaha adduunka o dhan u taallaha laga dhigabay ayuu dhahay marka subxaan heshiiska halista ahi markii uu dhacay ayuu odaygii shariif ee makiya madiino kaliya dowladdiisu ay gaadhsiisanayd baa ku dhawaaqay tawradii kasoo horjeeday dowladda turkiga ayuu ku dhawaaqay Eh, dadkii maaragtay carbeed intoodii badneyd oo dhan iyaguna way taageereen gaar ahaan kuwii suuriya ku noolaa iyo dhulka sham way taageereen kacdoonkii asbaabta keentay inay carabtu ay taageerto kacdaankan ama yacni tawradan soo horjeeda dowladdii cuhmaaniyiintu maxay ahayd yacni dhowr asbaabood baa jirta kow dowladda cuhmaaniyiinta oo intay daciiftay diintii islaamkana aan dadka ku dhaqayn ha ila dawladdu khilaafada maxay ahayd waxay marka hore khilaafadu islaamka ayay matelaysay dowladda islaamka ayay matelaysay muslimiin suniyiina bay ahayd islaamka o dhan bay matelaysay dabcanna waagii hore dee wax badan bay qabatay laakiin markan tamaryari baa ku timi sidoo kale waxaa la wareegay taladeedii oo saameyn badan ku yeeshay yahuudi la dhihi jiray donoma yahuudi donoma baa meesha ku yeelatay ninkii suldaan cabdilxamiid atani isagana waa la casilay raximahullah oo khilaafadiiba meeshu way ka qaadeen subxaanaka rabbana marka waxyaalahaasoo dhan waxay keentay inay carabtu ka tashato dowladda dee cuhmaaniyiinta ay ka tashadaan oo meeshiiba yahuud baa qabsatay sidoo kale baarlamanka turkiga ha baarlamankii maaragtay dowladda cuhmaaniyada waxaa ku jiray xilligan subxaan allah saddex oo yahuuda halka carabta oo kala badhow badh dowladda cusmaaniyiintu intay ka talisa ahayd uu hal nin ku lahaa yahuudduna saddex nin bay ku lahayd yani waa la dareemi karaayay subxaan allah sida yahuuddu udhex gashay maaragtay dowladda iyo cusmaaniyiinta ala kulli xaal waxyaalahaasoo dhan waxay sababtay in ay carabtii markiiba ay ku dhawaaqdo in ay towradda ay kicinayso towraddina waa lagu dhawaaqay subxaan allah heshiiskii haddaba sirta ahaa markiiba waxa ogaaday Eh, ka soo bixi jiray dalka masar ayaa markiiba qoray in faransiiska iyo ingiriisku ay ujeedadoodu tahay inay qaybsadaan wadamada carabta ingiriiski markiiba wuu soo orday isagoo u adeegsanaya habaarqabihii la dhihi jiro lawrence alcarab ee carabta loogu talagalay inuu jahwareeriyo ayaa markaa dejiyay nimankii carabeed iyo odaygii la dhihi jiray shariif ee matalayay waayahay calaa kulli xaal markaa maxaa dhacay carabtii waxay bilowday in ay turkidii dalka haysatay inay la dagaalanto gaar ahaan waxay weerar kaga qaadeen meesha loo yaqaana alcaqaba caqabana waa meel aada u adag bay ahayd oo dhufays adag bay ahayd oo ingiriiska iyo faransiisku ay yacni awoodi kari waayeen inay kasoo galaan dhulka falastiin ujeeddada oo dhan waa maxay laysu daba wareegaya waa falastiin ingiriisku wuxuu rabaa falastiin faransku wuxuu rabaa falastiin yahuuddu waxay rabtaa falastiin adduunka o dhan wuxuu rabaa falastiin meeshii laga soo geli kari waaye waxay ahayd alcaqaba caqabana ciidankii maaragtay cusmaaniyada ayaa haysatay marka yahuud eh, nimanka cusmaaniyadu dagaal ama ciidan dhabarkooda kaga imanaya may filaynin halkaa bay iyo meelahaasi iska eegayeen dhabarkiiba carabti kaga timi koonfurta xagga saxaraha kaga soo yimaadeen kadibna markiiba way qabsadeen meesha caqaba la dhihi jiray ingiriiskii wuxuu ku war helay mar keliya meesha alcaqaba deegaankii uu mariba waayey ee dhulka falastiin laga difaacayay in uu jabay isla markiiba dowladdii ingiriisku subxaan allah iyo ciidamadii carabta wada soconaya iyagoo u baratamaya labadoodaba saa u baratamaya ayaa waxay galeen falastiin bay galeen iyagoo ciidamadoodu baratamaya marka carabtu maxay ku fakeraysa carabtu waxay ku fakaraysay in uu ingiriisku u hiilinaayo oo turkida uga hiilinaayo oo uu u dhisayo dawlad uu u dhisayo halka ingiriiskuna isna uu qorshe kale iyo maslaxo kale dan kale uu watay inagii nidhi markiiba waa kii heshiiska la galay faransiis taasoo kaliya may ahayn ee wuxuu ingiriisku heshiisuu la galay yahuudda ingiriisku wuxuu heshiisuu la galay yahuudda baleeg inta khiyaano isku daba wado carabtu mar kula galay marna faransiisku la galay iminkana yahuuddii buu la galay yahuudda sababta uu la galay waxay ahayd xilligaa waxaa lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka mar haddii dagaalkii koowaad adduunka lagu jiro wuxuu u baahnaa dowladda maraykanku inay soo gasho dalka eh, inay kasoo qayb gasho dagaalka maaragtay jarmalka iyo lagula dagaalamayey iyo ruushka iyo maaragtay wadamadii waaweyn ee adduunka xilliga ka jiray marka yahuud badan baa waxay deganaayeen maraykanka deganaayeen lacag badanna way lahaayeen saamaynna waxay ku lahaayeen dowladda maraykanka marka yahuuddii maraykanka deganayd iyo yahuud kale oo maaragtay deganayd ingiriiska oo saamayn ku lahaa waayo yahuuddu mar walba dadka xukaamta ah way ka agdhow yihiin kuwiibu markaa waxa weeyaan uu ku qanciyey in uu dowlad uga aasaasayo dhulka barakeysan ee filistiin ayaguna waa inay saaciidaan hanti ahaan iyo lacag ahaan sidoo kalena ay dowladda maraykanka kusoo qasbaan ama ay yacni ka dhaadhiciyaan in ay dowladda ingiriiska ka taageeraan xagga milatariga iyo inay dagaalkii koowaad adduunka ay kasoo qayb gasho marka waxyaalo badan baa markaa isbiirsaday waayahay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobiyo tobankii miilaadiga kun sagaal boqol toddobiyo tobankii miilaadiga bishii koob iyo tobnaad ee novembar labadeedii ha bishii koob iyo tobnaad ee novembar labadeedii markii ay ahayd ayaa wasiirkii arrimaha dibadda ingiriiska oo belfort la dhihi jiray dabcan markii markii hore ra-isul wasaaru ahaa markaan wasiirka arrimaha dibadda wasiirkii arrimaha dibadda ee ingiriiska oo belford la dhaho ninka magaciisa qabsada way waa habaarqabo weyn oo wuxuu ahaa kristaan buu ahaa laakiin sahyooniyoobay oo yahuudda ayuu markaa aad u taageeri jiray wasiirkii maaragtay arrimaha dibadda dowladda ingiriiska belfor la dhihi jiray ayaa maalintaa wuxuu u ballan qaaday yahuudda in looga aasaasayo looga yegleelayo dhulka barakaysan ee filistiin looga yegleelayo e, dowlad looga yegleelayo waa goorma waa kun sagaal boqol toddobiyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labadeedii boqol sano kadib goormay ahayd waxay ahayd eeg hadda eeg sida taarikhda inaad isla haysid isla fiirisid eeg boqol sano kadib labadii kun iyo toddobiyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii november lixdeedii waa kii habaarqabaha trump ee maraykanka haystaa uu saxeexay in qudus ay tahay maxay caasimada dowladda ingiriiska maxaa lagu xusayey waxaa lagu xusayey belfor oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda kun sagaal boqol toddobiyo tobankii bishii koobiy tobnaad labadeedii markuu u saxeexay yahuudda in ay dowlad looga aasaasiyo dhulka barakeysanaa filistiin boqol sana markaa kasoo wareegay sheekadan uu trump uu keenay waa maxay waa xafladii loogu talagalay in lagu xuso boqol sano guuradii kasoo wareegtay markii ingiriisku ugu ballan qaaday yahuudda in dhulka falastiin looga yagleelo oo looga dhiso dawlad nacam marka taarikhda waynaad sidaa ula socotaa nacam marka belfor waa ninkii koowaad ee ingiriiska ah yani maqaamkiisa uu sarreeyey ee uu ballan qaaday arrinta nacam waayahay yahay dabcan waxaynu nidhi carabtii iyo wada socotay iyo ciidankii maaragtay ingiriiska wada socda ayaa dhulka falastiin galay iyo magaalada qudus bay galeen janaraalkii ciidan ee ingiriiska ahaa oo genaraal lebni la dhihi jiray markii uu galay wuxuu dhahay maalintii qudus uu saa ay usoo galaan ayuu wuxuu yidhi maanta ayay dhammaatay crusidekii crusidku waa maxay alxuruub alsaliibiya dagaaladii saliibiyiinta ee crusideka la dhihi jiray waayo intaasoo sannadood waxay raadinayeen oo raadacaynayeen inay mar un ay magaalada qudus ay qabsadaan dabcan goormaa ugu dambeysay masiixiyiintu inay qabsadaan dhulka barakaysanee filistiin yani muddo dheer lix boqoloo sanadood weeyaan crusideka ama dagaaladii saliibiintuna dee muddo dheer buu dhamaaday laakiin may ilaawin may ilaawin maskaxdooda markiiba ku jirtay subxaan allah markii uu galay eh, sagaalkii bishii labaad ee kun sagaal boqol toddobiyo tobankii markii ay galeen ayuu markaa arrintaa uu ku dhawaaqay subxaan allah uu dhahay iminka ayay dagaalkii saliibinimadu u dhammaaday kadibna eh, shariif wiilkiisii faysal la dhihi jira ayaa boqor baa loo magacaabay isagana arrintaa maaragtay carabtiina waa ka way ka cadhoodeen waxyaala badan markay dareemeen markiiba way ka cadhoodeen calaa kulli xaal arrintii khiyaanadii weyneyd ee ingiriisku ku kacay baa dib usoo cusboonaatay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sideed iyo tobankii ayaa eh, carabti subxaan allah waxay ka tanaasuleen yacni dhulkii falastiin ayaanu dhihi karaynaa waayo ninkii faysal la dhihi jiray waxaa loogu ballan qaaday waxaa loogu ballan qaaday in dhul carbeed wax laga siinayo meel yar wax yar lagaa siinayo kadibna wuxuu ku qancay inay falastiin ay hoos timaado yacni duwali in ay dowladaha adduunka o dhan ay ka heshiin doonaan waxyaala saas oo kala a cadow kulli kulli xaalun waxay ahaydun ninkii intaasuu ku qancay in falastiin laga qabsado calaa kulli xaal kun sagaal boqol sideed tobankii waxaa dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa ku guuleystay dabcan ingiriiskii maraykanku laftigiisu uu ka qayb galay subxaan allah dabadeedna waxa dhacday nacam ha kun sagaal boqol sideed tobankii waxaa dhammaaday dagaalkii labadii adduunka ingiriiska markaa wuxuu soo noqday dowladdii ugu weyneyd adduunka ayuu markaa noqday oo dee awood weyn buu sheegtay subxaan allah dowladihii carabtao dhan way burbureen dowladdii turkiyada ee jarmalka la socotayna dee kooxdoodii waa la jebiyey iyagana way la jabeen subxaan allah waxaa batay markaa yacni saameynta ay yahuuddii sahyooniyiindu ay caalamka ay ku leedahay kadibna ingiriisku wuxuu ogolaaday in ay dhistaan yahuuddu ay dhulka falastiin ka dhistaan jaamacadoodan cibraaniga ayay ka dhisteen dabadeedna generaalka ingiriiska lebni la dhihi jiray ayaa isna ku dhawaaqay inay falastiin ay tahay dhul yahuudeed ay tahay carabtii way isu timi shiraryo waxbaa la qabtay way diideen in dhulka sham ama dhulka sham in la kala googooyo falastiin waxay dheheen dhulka sham ayay ka tirsan tahay waxay dheheen falastiin waxaa loo aasaasayaa dowlad suuriyana dowladu madax bannaan ayaa iyadana loo loo loo aasaasaya sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii miilaadiga bishii labaad lixdeedii ayaa faransiiska magaalada baariis waxaa lagu qabtay shir baa lagu qabtay ninkii faisal la dhihi jiray carabta matalayay baa yimi subxaan allah kadibna wuxuu ku qancay inay filistiin hoos imanayso yacni arin wadcin khaas arrin khaasa oo laga wada hadli doono ayuu ku qancay sanadku marku waa kun sagaal boqol labaatankii miilaadiga ayaa tawradooyin waayo dadkii falastiin deganaa carabtii way khudlaan bay ku sameeyeen waxay arkeen inaan waxaan waxba ka soo soconin waxay bilaabeen kacdoonno kacdoonkii maarata caanka ahay la dhihi jiray thawratu nebiyi muusa nabi muuse ayaa loogu magac daray kacdoonkaas ayay falastiniyiintii ay ku kaceen dowladda falastiin dhexdeeda kadibna arrintaas waxay keentay in yahuudda laga dilo shan nin laba boqol iyo koob iyo toban yahuuda la dhaawaco ingiriiskii meesha qabsaday baa isa sidoo kale maaragtay afxidhay tawradii iyo mudaharaadkii wuxuu dilay afar buu dilay subxaa afar iyo labaatan qof buu dilay subxaan allah afarna wuu dilay afar iyo labaatanna wuu dhaawacay kadibna generaalkii dowladda ingiriiska ama boqortooyada ingiriiska waxay dalbatay asbaabta keentay mudaharaadkan iyo dadkan kacdoonada sameynaya nin generaala ah ama sarkaal ingiriisa ingiriisabaa wuxuu qoray wuxuu yidhi sababtu waxa weeyaan yahuudda yahuuddii maaragtay usoo hijrootay usoo qahray dhulka falastiin ayaa ka dambaysayoo dadka carbeed muqadasaadkoodii ku cayaartay markiiba waa la casilay kii subxana allah nooma noqonaysid baa layidhi waa maxay fariintan noo soo gudbisay marka warku uu iska cad yahay oo dee dowladda ingiriisku waxay la rabtaa inay yacni yahuuddu ay qabsato dhulka falastiin calaa kulli xaal towraddaas waxaa kusoo baxay ama shiikhii ugu weynaa wuxuu ahaa sheikhi la dhihi jiray amin alxuseyni alxaag amin alxuseyni oo ahaa muftigii dhulka filistiin ayaa maaragtay magaciisii oo markii ugu horeysay si fiican loo bartay kadibna ingiriisku wuxuu bilaabay in loo ogolaaday yahuuddu in ay iibsadaan dhulka filistiin way iibsanayaan qofka reer filistiin way u imanayaan lacag baa la siinaya wuu iska tegaya isaguna yacni dhulkii bayc bay geliyeen in la iibiyo sanadku marku waa kun sagaal boqol labayo labaatankii yahuuddii oo dhan baa meel walba isaga timi eh, dabcan de dagaalkii koowaad adduunkuna waa dhammaaday xilligaa meelo badan bay yahuuddu isaga yimaadeen eh, tiradooda guud waxay ahayd boqolkiiba kiiba koob iyo toban dadka yahuudda degan dhulka falastiin xilligaa waxay ahayd boqolkiiba kiiba koob iyo toban kiristaanka ama nasraanaduna boqolkiiba toban ilaa iyo xilligaa muslimiinta ayaa ahaa dadkii majority-ga ama ugu badnaa boqolkiiba sideed iyo toddobaatan muslimiin baa degeneed falastiin waaye xiliyada waxaa soo baxay shiikha caanka ee la dhaho cizadiin alqasam cizadiin alqazam oo ahaa nin suuriyaana oo suuriya faransiiskii baa qabsaday oo guumaystay markaa dowladda faransiisku kasoo horjeedi jiray dowladda faransiiska markaa waxay ku xunkutay dil toogashaa wuu soo baxsaday falastiin ayuu yimi markaa khibrad badanna wuu lahaa wuxuu bilaabay iska caabin fara badan ou yahuudda uu kaga soo horjeedo iyo maaragtay qaxoontiga faraha badan ee yahuudda imanaya dhulka falastiin waanaan ka warrami doonaa isaga qisadiisa insha allah sanadku markuu a kun sagaal boqol bishii sideedaad shan iyo tobankeedii ayaa waxaa kacday haddana tawro kale ayaa falastiin dhexdeedii mudaharaadyo fara badan oo cadhaysan oo loogu magac daray thawratulburaaq alburaaq waxa weeyaan waa gidaarka yahuuddu iminka ay haystaan dee dabcan way qabsadeen meesha madaxa ka ruuxaan iyagu ay dhahaan waxa weeyaan muqadasaadkaygii bay ka mid tahay halkaas ayay markaa yahuuddii ay weerar kusoo qaadeen oo masaajidkii masjid al aqsa dhankiisa galbeed ah way qabsadeen marka kadibna dadkii muslimiinta way cadhoodeen way kaceen markaa mudaharaad weyn ayaa dhacay iyo tawro aad u weyn baa dhacday taasoo keensatay in boqol boqol iyo labiyo soddon yahuuda lagu dilo goobta oo saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanna la dhaawaco ingiriiskiibaa isna soo galay wuu aamusiiyey wuu edbiyey nimankii carabeed boqol iyo lix iyo toban buu ka dilay isna laba boqol iyo saddex labaatanna waa laga dhaawacay subxaan allah halka haddana mar labaad waxaa magiciisii uu soo noqday amiin alxuseini xaajigii la dhihi jiray alxaag amiin alxuseini oo ahaa muftigii dhulka falastiin waayo dadkii isaga la socday ayaa aada u dagaalamayay calaa kulli xaal ingiriiskii markii uu meeshii gacan ku-haynteedii uu la wareegay wuxuu ku xukumay guud ahaan dadkii dagaalamaya ama qaadadii wuxuu ku xukumay jeelka ama xabsudaayin buu ku xukumay xabsudaayin buu ku xukumay intoodii badnay subxaan allah dadkii maaragtay way niyad jabeen falastiiniyiintii ilaa iyo hadda wax wax ka celisa way waayeen subxaan allah waxaa sii socotay yahuuddii inay soo qaxaan dhulka filastiin ay isugu yimaadaan subxaan allah sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol shan iyo soddonkii milaadiga ayaa shiikhii la dhihi jiray ciziddiin alqasaam raximahullah ayaa isagiina wuxuu bilaabay inuu muqaawama yacni dagaallo uu kaga soo horjeedo dowladda ingiriiska iyo yahuuddii ayuu bilaabay dabcan khidala yaabla buu dhigay qorshe cajiiba buu dhigay muddo toban sannadood ku dhawaada buu ka shaqaynayay qorshaha iyo maaragtay farsamada uu waday ciidam wuxuu diyaariyey ciidamuu tababaray buuraha falastiin ayuu geeyey waayo buuraha falastiin wuxuu ugu talagalay inay isku qariyaan inay halkaa isku qariyaan ayuu ugu talagalay markaa wuxuu sameeyey yacni waxyaale la yaab labuu sameeyey ninkaas lajnado lajnadu waa ururo dhowr urur ayuu markiiba ku dhawaaqay lajnad maaragtay dadka u yeedha ha dadka ugu yeedha towrad inay sameeyaan iyo mudaharaad kasoo horjeeda ingiriiska iyo maaragtay yahuudda iskaashanaya wuxuu kala bilaabay koox kale ama urur iyagu dadka u tababaran wuxuu sameeyey haddana koox kale oo iyaguna maaragtay maalgelin u qaabilsan oo maalgelin iyo lacag soo ururiya iyo maaragtay hanti wuxuu kaloo samaystay koox iyaguna istikhbaaraadka xagga maaragtay e, e, sirdoon ah ayuu haddana samaystay subxaan allah waxaa kaloo samaystay koox iyaguna ama urur waddanka dibaddiisa ah oo arrimaha dibadda subxaan allah iyaguna u qaabilsan dowlad dhan buu aasaasay ninkaasi subxaan allah Ehm, wuxuuna ugu talagalay in falastiin dowlad ahaan loo ictiraafo ayuu qorshaystay marka marka waxyaalo fara badan baa u qorshaysnaa laakiin qorshihiisii macal asaf ehm, muu u sixmin ama umuu hagaagin waayo waxa dhacday laba nin oo sarkaalle ah mid maaragtay ingiriis iyo mid yahuudiyo gaadhi saaran ayaa meelihii buuralayda ahaa iyo nimankii ay ku gabanayeen bay soo mareen marka nin dhalinyaro abaa xamaasadii baa qaaday wuxuu dilay sarkaalkii yahuudiga ahaa buu dilay ingiriiskii baa ogaaday meeshan buuraleyda waa lagu jiraa subxaan allah markiiba diyaaradu soo qaaday wuu markaa wuu rusheeyey meeshiiba diyaaradiibuu ku rusheeyey dadkii wuu laayay marka calaa kulli xaal markuu dadkii badnaa uu laayay kooxdii maaragtay kacdoonka doonaysa inay samayso waaba la laayaba muqaawamadoodii iyo maaragtay kacdoonkoodii odaygii shiikha ahaa ee cisadiin alqasaam isaga waa waxaa lagu dhahay isdhiib labaatankii bishii koob iyo tobnaad kun sagaal boqol shan iyo soddonkii ayaa la dhahay isaga iyo in yaroo soo hadhay isdhiib uu diiday way dagaalameen waa la dilay marka isagoo shahiida buu dhintay odaygaasi calaa kulli xaal dabcan shiikhaasi markii uu dhintay waxay dadkii tustay rajada ah inay wax iska dhicin karaan inay wax iska celin karayaan subxaan allah ayuu ku dhiiri geliyey run ahaantii magaciisuna waa caan oo ilaa iyo falastiiniyiintu ilaa iyo hadda kataa'ibu qasaam waa maqlaysaan meelo fara badan oo ku maqli doontaan waayo waa nin caana weeyaan oo taariikhda falastiin magac kule weeyaan dhanka kale yahuuddu waxay aasaaseen ururo badan oo iyaguna cunsuriyiin oo dadka laynaya waxaa ninka la dhihi jiray jabot oo yahuudi ahaa ayaa isna wuxuu aasaasay kooxdan loo yaqaano aragon aragon waa koox khatara weeyaan waxay kasoo go'day koox ciidamada militariga ingiriiska ee loo yaqaano hajana ama hagana loo yaqaano ayay garab ka midabay ahayd waa garab yahuudeed cunsuriya oo mutadarrif oo aada u xag jira oo maaragtay muslimiinta iyo islaamka aada u necab marka kuwaasina waxay bilaabeen inay hub badan ay soo urursadaan oo ay si toosa ah maaragtay dagaalka ay u galaan adigu tawraadkii waa sii socotay iyo maaragtay iska caabintii dadkii carbeed iyo muslimiintii meesha waa wadeen weli welise weli waxba kamay soo naasa calaa kulli xaal sanadku marku waa kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii ayaa waxaa haddana bilaabmay adduunyada dagaalkii labaadee adduunka ayaa bilaabmay dagaalkii labaadee adduunkana hitler baa dee adduunka ka talinayay adolf hitler ninkii jarmalka naasiga ahaa dabcan markiiba wuxuu bilaabay hitler guulo waaweyno oo wax ku oola markiiba bilaabay wadamadii shukuslafakiya iyo poland iyo adduunka dhan buu qabsaday ilaa faransiiska ayuu qabsaday oo waa kii maaragtay baris qabsaday iyo franskii qabsaday subxaan allah ha wakadalika nuwalli bacd adaalimiina ilaahay subxaana wa tacala wuxuuna dhahay ku kastoo daalima mid ka daran oo daalimaba alla ku diray marka ilaahay wuxuu kusoo saaray mid daalim oo kaba daranba kuwii horeba subxaan allah hitler baa dhulkii oo dhan la wareegay wuxuu weerar uu ku qaaday dowladda ingiriiska ee boqortooyadii aanu calankaba ku dhici jirin nin baa kusoo baxay halisa ilaa london buu la dhacay iyo manchester iyo liverpool ayuu diyaaradii la dhacay subxaan allah waa weeyaan yurub oo dhan wuu qabsaday cagtuu mariyey subxaan allah Ehm, kadibna yahuuddii joogtay dhulka jarmalka oo uu hitler ku tuhmayey inay ka dambeeyeen jabkii kasoo gaadhay dagaalkii koobada adduunka iyo waxaa kale uu ku tuhmayey inay noqdeen tuug wayna yihiin ehm, cunay ama biliiliqaystay xoolihii maaragtay dalka jarmalka dadka jarmalka yahuud badan baa dee dabcan deganay jarmalka deganay ehm, in ay waxa weeyaan wuxuu arkay in ay meel kastoo sarraysa hadday cilmi tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad ay tahay haddii ganacsi ay tahay nooc walba haday beereley ay tahay inay yahuuddu haysato warbaahinta nooc walba yahuuduna waa sidaa weeyaan waayo qorshahoodu waa lacag weeyaan iyo adduunya inay raadiyaan meeshii lacaga ay taalla mar walba yahuuddu way joogta marka hitler wuxuu bilaabay inuu gumaado malaayiin buu ka laayay marka dabcan iminka yahuuddu waxay dhahaan hitler wuxuu naga dilay lix milyan lix milyan buu naga dilay dabcan suurtagalna maaha lix milyan may ahayn tiradu intaa way ka yarayd laakiin way ku dardaraan yahuudda way ku dardaraan oo dee subxaan allah ha way ku daraan lix milyan buu naga dilay adigu calaa kulli xaal dad aada u badan ayaa laga dilay oo markaa hitler uu laayay kadibna subxaan allah yahuuddii shirar bay ku qabsadeen waddanka maraykanka baltimore meesha loo yaqaano kadibna shirkoodii wuxuu noqday qodobkii ugu muhiimsanaa kasoo baxay inaan wax lagu bedeshaa aanay jirin dhulka falastiin meeshaas ayaynu dowlad qowmiyada oo qowmiyadeenna yahuudda ah ka aasaasaynaa bay dhaheen kama laabanayna bay dhaheen waayo deetana maraykankii labadii xisbiyee ka telinaya xisbiga dimuqraadiga iyo xisbigii jamhuuriga labaduba way taageereen gacan bad gacan weynna way u fidiyeen lacagii wixii u baahnaayeen iyo hubna way siiyeen maraykankii oo dabcan dee dagaalkii labaadii adduunka ka qayb galay oo ku jiray xilligaa wuxuu ku qasbay dawladdii boqortooyada ingiriiska ee falastiin haysatay wuxuu ku qasbay in ay u ogolaato in ay soo qaxaan ayna qabsadaan dhulka filistiin marka ingiriisku qasab wuu baahnaa maraykanka ha wuxuu rabay inay dowladda inay dagaalka labaad adduunka ay kala soo qayb galaan dabcan inay soo qayb galaan ayuu u marka waa lagu qasbay waanu yeelay ingiriiska iyo maraykankiiyo wada socda waxay u ogolaadeen in ay maaragtay ay qabsadaan yahuuddu qabsato dhulka filistiin ay qabsato marka marka yahuuddii oo dhan baa isugu soo maaragtay isugu soo biyo shubatay dhulka filistiin dabcan dagaalkii labaad ee adduunkuna wuu dhamaaday oo hitler waa la jebiyey subxaan allah waxaa gacantii sare yeeshay ruushkii iyo maraykankii wada socday ingiriis iyo faransiiskii kuwii kale waa jabeen yani subxaan allah jarmalkii iyo jabaan oo dabcan e, jarmalka la socotay iyo turkiga oo isna jarmalka la socday kuwaasoo dhan waa la jebiyey e, dabcan maraykanku wuxuu noqday markaa quwadii adduunka markaa ka talinaysay iyo awoodii xilligaa dee soo ifbaxday bay noqotay e, dagaalkii labaad ee adduunka la barto waagii hore dee jasiiradii unbu ku yaalay maraykanka cidina ma aqoonin saamayn weynna adduunka kumul lahayn laakiin wixii intaa ka dambeeyay dagaalkii labaad adduunka ka dambeeyay dabcan saamayn weyn buu ayuu yeeshay waayahay yahuuddii markaa sagaashan kun iyagoo ah marka dagaalkii labaadee adduunku uu dhammaaday iyagoo kumanaana sagaashan kun bay hal mar keliya waxa weeyaan ay u soo qaxeen dhulka filistiin yahuuddu markay aragtay tiradoodi inay badatay oo ciidankooda uu gaadhay lixdan kun uu gaadhay waxay bilaabeen inay ingiriiskii laftigiisii saacidaya inay ka saaraan dhulka filistiin inay ka saaraan kadibna wasiirk yani nimankii maaragtay hogaamiyahoodii gaashaandhiga ama xagga hubka dhanka gaashaandhiga iyo militariga hagana loo yaqaana waa yahuudde ayaa wuxuu dhahay dhulkayagu waxa weeyaan waa filistiin laga bilaabo waxa weya laga bilaabo nahri furat ilaa nahru niil webiga furaat ee ciraaq ku yaala ilaa iyo werbiga niil ilaa iyo masar iyo suudaan meelahaasoo dhan mara waa xuduuddayada annaga ilaahay baa na siiyey dabcan waa sheegtaan sheegtaanay dhahaan bibleka inoogu taalla sidaa awgeed calanka yahuudda haddaad aragtid maxaa ku qoran laba layn oo sare iyo xidigtii ay dhaheen waa xidigtii nebi daawuud calayhi salaam marka labadan layn waa maxay laynkaasi waa webiga furaat laynkan ka hooseyna waa webiga niil marka falastiin oo keliya ma rabaan yahuud yahuud waxay rabaan inay qabsadaan ciraaq iyo masar iyo suuriya iyo dhulkao dhan wax allaaliyo in wixii maaragtay laga bilaabo dhulka furaat ilaa iyo maaragtay niil laga gaadhiyo qorshahoodu waa sida marka ninkaasaaba dhahay oo caddeeyey annagu wuxuu dhahay dhulka iyagu waxa weeyaan waa laga bilaabo furaat webiga furaat ilaa iyo dhulka niil buu yidhi hmm. subxaan allah waayahay iyo ingiriiskiina aad bay u saacideen subxaan allah weliba markaasay usoo bandhigeen dadkii falastiiniyiinta ahaa waxay usoo bandhigeen in ay lacag siiyaan falastiiniyiinta in lacag la siiyo oo ay dhulka ka qaxaan meelaha kale iska gala adeer iminkaba say dhahaan ingiriiska iska tag iyo meelahaas jinsiyado kala qaato iskaga tag bay ku dhahaan maaragtay dhulka falastiin iskaga tag dabcan falastiiniyiintu geesiyaal bay ahaayeen weligoodna geesiyaal bay ahaayeen way diideen markaa riwaayadda maraykanka iyo ingiriisku ay wadeen iyo yahuuddu kadibna yahuuddi baa cadaadis bay ku biloobeen dowladda ingiriiska waxay dileen wasiirkii ingiriiska u fadhiyey falastiin ba dileen yahuuddi baa dishay subxaan allah markii uu booqday magaalada qaahira oo masar oo ingiriisku dabcan uu ka talinayo xilliga dagaalkii labaad ee adduunkuna waa dhamaaday baanu nidhi nacam dabcan intii dagaalkii labaad ee adduunka uu socday waxaa dhacday sheikii la dhihi jiray alxaag amiin alxuseyni ayaa wuxuu u tegay hitler hitlerkii jarmalka haysto u tegay markaa wuxuu ka dalbaday musaacado waayo hitler wuxuu la dagaalamayaa ingiriiska ingiriiskuna falastiin buu haystay markaa dee cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaa soo maaha marka xaaga lamini muftigii maaragtay falastiin wuxuu aaday dhulka wuxuu u tegay hitler hitler waxoogaa huba buu kasoo qaatay meelaha libiya meelahaasi kasoo geliyeen sidoo kale ciidamo waxoogaa dhowr boqol oo qofana waa u tababaray jarmalka u tababaray wuuna taageeray carabta ayuu taageeray dabcan jarmalku markaa hase ahaatee waa dee laga badiyey oo waabay jabeen jarmalkii wuu jabay odaygii maaragtay markaa alxaaj xuseini wuxuu yimi masar colaado fara badan oo kuma ma yani waxbaa soo kala dhex galay mashaakil fara badan ciraaq iyo urdun iyo masar laftigeedoo dee ingiriisku uu haystay waxyaala fara badan baa markaa ninkii ka horyimi calaa kulli xaal markii la sheegay in muftigii maaragtay dhulka falastiin uu kasoo degay wadanka masar aada bay falastiiniyiintu ay u farxeen oo yididiilaa gashay ama rajaa gashay waayo waxay u arkayeen hogaamiyohii falastiiniyiinta ayay u arkayeen xilligan waayahay yahuuddu way soo wadeen iyagina qaxoontiyadii faraha badnaa iyo hijradii ay wadeen afartan kun ayaa yaman ka soo qaxay afartan kun oo yahuuda ayaa yaman ka soo qaxay dhulka falastiin tegay hal sano gudahood maraakiibtii doome soo raacay marka iska dhiibay dhulka yahuudda yahuudduna ku kasta u yimaadeen jinsiyadda yahuuddana way siinayaan ciidanna way qorayaan dhalinyarada sanadku marku waa kun sagaal boqol toddobiya afartankii milaadigan ayaa dhulka masar waxaa kasoo ifbaxay shiikhii la dhihi jiray xasan albanna oo ahaa hogaamiyihii maaragtay ikhwaanulmuslimiinka ahaa ayaa isna kasoo ifbaxay halka dabcan masar waxaa ka telinayay boqorkii la dhihi jiray malik faaruq ayaa ka telinayay xasan albanna wuxuu diyaariyey ciidamo toban kun ah ayuu diyaariyey oo eh, hubeysan wuxuu rabay inay dadka falastiiniyiintaa ah inuu taageero ciidankii buu kaxaystay ciidamadii masaarida ayaa diiday a ciidamadii masaarida ayaa diiday kadibna shirqoollo badan bay u maleegeen dowladdii ingiriiska gaar ahaan kuwii kanaalka suways kanaal joogay a yacni waxyaalo fara badan bay sameeyeen kharbudaadan ay markaa doonayeen inay kaga saaraan ingiriiska masar sanadku marku waa kun sagaal boqol toddobiyo afartankii bishii koob iyo tobnaad sagaal iyo labaatankeedii oo la aasaasay dabcan qaramada midoobay sanad ama laba sano jirta xilligaa ayaa qaraarkeedii kasoo baxay wuxuu ahaa qaraar yacni aada u qadhaadh buu noqday oo aan muslimiinta farxad gelinin wuxuu ahaa go-aankaasi in la kala qaybiyo dhulka filistiin qeybna yahuudda la siiyo qeybna carabta la siiyo bay dhaheen waxa uu codeeyey go-aanka saddex meelood laba meelood saddex meelood marka loo qabiyo laba meelood dadkii ama dowladihii qaramada midoobay xilligaa ka tirsanaa ayaa u codeeyey ruushka iyo maraykankuna waa waa iyagaaba wadayba sheekada oo codaynta waday dabadeedna qariirad cusub ayay dejiyeen iyo markaa sidii loo kala qaybiyo dhulkii barakaysnaa ee filistiin boqolkiiba afar iyo konton dhulka falastiin yahuudda la siiyey halka boqol kiiba lix iyo afartanna carabta la siiyey ayadoo weliba xilligaa dadka maaragtay falastiin degan yahuudda intaasoo kun maalin walba soo qaxaysa tiradoodu may dhaafin labiiyo soddon boqol kiiba labiiyo soddon bay maraysa xilliga carabtuna waxay matelaysay majority-ga ugu badan oo boqol kiiba sideed iyo lixdan ayay xitaa xilliga ahaayeen waxayna haysteen carabtu boqol kiiba saddex iyo sagaashan ilaa boqol kiiba afar iyo sagaashan dhulka filistiin oo dhan carab deganeen deganeed xilligaa oo gacanta ku haysay ayadoo haddana waxaaso quxuntiya ay yahuuddu ku imanaysay waxaa saasoo dhan loola dagaalamaya haddana carabta haysa xilligaa subxaan allah qaraarkaas iyo go-aanka qadhaadh ee maaragtay dhanka ah ee aan cadaaladda ku dhisnayn xaaraanta ee dulmiga ah ayaa kasoo baxay qaramada midoobay waayo in la kala qaybiyo dhulka filistiin sanadku markuu ahaa markaa kun sagaal boqol sideed iyo afartankii ayaa ciidamadii ahaa gana waa ciidamadii milatariga ama gaashaandhiga yahuudda waxay weerar ku qaadeen tuulo ku taalla dhulka filistiin oo la dhaho castal castal baa la dhaha ama qostal biluqa alcarabiya castal baa la waa un macnaheedu waxa weeyaan waa dhufays waa magaalo la dhaho magaceeda dhufays dabcan magaaladii way qabsadeen waa magaalo ku taalla magaalada qudus galbeedkeeday ku taalla way qabsadeen dadkii deganaana way ka saareen marka halkaa waxaa ogaaday halista yahuuddu ay leedahay ee sida kansarka ugu fidaysa dhulka filastiin ee maalin walba maalinba maalinta ka dambaysa ay ku qabsanayaan dhul ay dadka muslimiinta ay leeyihiin ninkii la dhihi jira cabdilqaadir alxuseyni wuxuu u tegay jaamacadda carabta wuxuu ka dalbaday in ay saacidaan dabcan jaamacadda carabta khudlaan ayay kula kaceen way dullaysteen waxna saacidaadna umay fidinin gacanna umay fidinin hadal wanaagsanna may dhihin walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin markaa ninka cabdilqaadir alxuseyni waa iska soo dhaqaaqay waxoogaa shan boqol oo nin buu soo kaxaystay isagii isagiibaa magaaladii la qabsaday castal ama castal loo yaqaan falastiin ku taallay ayuu isna go-doon uu ka qabtay dabcan erayo badan baa laga qoray ninka cabdilqaadir alxuseyni uu leeyahay carabtu ayagaana laayay ayagaana maaragtay si noo ogolaaday in naloo bereeyo sida laxda maarata ama idaha loo gowraco carabtaa ka dambeysay buu yidhi ha way waa subxaan allah subxaan allah ciidankiisii markaa magaaladiibu go-doon buu ka qabtay yahuuddii meesha ku jirta wuu ka saaray boqol iyo konton yahuuda ku dhimatay siddeetan ka midana waa la dhaawacay magaaladiina way xoraysteen laakiin dagaalku intii socday baa ninkii cabdilqaadir al iyo iyada hogaaminaya ciidanka ayaaba dhintay markaa uu dhintay ayay niyad jabeen maalintii ku xurtay yahuudda dib usoo laabatay way qabsadeen magaaladii kadibna isla maalintaas laftigeedii ayaa yahuuddii waxay aadeen magaaladii maaragtay loo yaqaanay meesha loo yaqaanay deir yaasiin waa tuulo yar oo ku taalla dhulka filistiin deir yaasiin waxaa hogaaminaya ciidankaa nin habaar qabo ah malcuun ilaahay wuxuu galabsaday ilaahay subxaana wa tacaala adduunya aakhraba allaha ka jaro waxaa la ydhahdaa ninkaas manaaxiin began manaaxiin began wuxuu ahaa dabcan markii dambe wuxuu noqday wasiirka ama ra-iisul wasaaraha dowladda yahuudda ayuu noqday manaaxiin began marka markan wuxuu hoggaaminayaa ciidamadii yahuudda ayuu hogaaminayay magaaladii dayr yaasiin waa tuulo yar ayuu ayuu markaa waxa weeyaan uu square uu ka qabtay markiiba way galeen waxay halkaa ka sameeyeen xasuuq aan lagu arkin caalamka lagu arkin xasuuq bay ka geysteen iyo madbaxo la yaab leh dadkiibay laayeen caruurtiibay madaxa kala gooyeen jidhkooda intay madaxa iyo jidhkay kala goynayeen gabdhihiibay dumarkiibay kufsadeen islaami waaweynaa bay laayeen carruurtii yaryaabay laayeen dhalinyaradii madaxay ka toogteen boqol iyo saddex iyo labaatan wiil intay gidaarka saa u qabteen bay rasaasta shiishka ku barteen subxaan allah may ma naxamayaal ayay ahaayeen saasay u laayeen maaragtay dadkii subxaan allah waxaa meesha ka dhacday walciyaadu billahi rabbilcaalamiin oo yahuuddaasi ka geysatay xasuuq ba-an ayay ka geysa xasuuq xun ayay ka geysteen walciyaadu billahi rabbilcaalamiin deetana manaaxim began waa ninkii ka dambeeyey shilka noocaas dabcanna markii dambe ra-iisul wasaar uu noqday israa'iil isagoo faanaya wuxuu yidhi dhegayso wuxuu dhahay wuxuu yidhi camaliyaddii ama yacni qorshi hawshii aanu ka qabanay meesha loo yaqaana deriyasi waxaa ka dhashay buu yihi natiijooyinkii ka dhashay waxay ahayd natiijooyin aada u waaweyn ayaa ahayd wuxuu dhahay carabta loogama dambaynin buu yidhi mar allaaliya markii aanu si la yaable aan u galnay halkaa carabtii waxaa ku dhacday buu yidhi argagax way hortaydana way yaaceen iyagoo siddeed boqol kun ahaa ayaa waxaa soo hadhay buu yihi boqol iyo shan iyo lixdan kun oo keliya ah, oo way ka yaaceen buu yihi dhulka israa'iil dabcan dee dhulka falastiin weeyaan laakiin dhulka israa'iil buu isagu uu dhahay ila dhulka way sii siiyaanaan subxaan allah caalamkii saasuu eegay keliya cambaarayn cambaarayn cambaarayn unbaa dee kaga soo hadhay subxaan allah maxay qaban karaan haddii aanad adugu waxba iska dhicin karayn amaanad waxba iska celin karaynin dee muxuu kuu qabanaya marka horeba ingiriis iyo maraykankuba yahuuday la socdeen marka dabcan dhaqdhaqaaq ka yimi xagga maaragtay ikhwaanulmuslimiinka ayaa iyaga laftigoodu isku daya inay wax sameeyaan laakiin laba cali ismay weydiinin dadkii halkaa lagu xasuuqay deer yaasiin hmm. subxaan allah boqortooyada ingiriiska ee qabsatay falastiin waxay go-aansatay in ay iskaga haluusho iskaga dhaqaaqdo dhulka falastiin oo waddankeedii ay ku laabato waaye haddaba mar kastoo ay tuulo ka baxdo tuulada ay ka baxda yahuudday gacantay ugu dhiibtaan markay ka baxda meel tuulada gacantay uga dhiibtaan matalan xayfay ka baxday magaalada xayfa yahuuddii bay u dhiibtaan subxaan allah qudus galbeedkeedii ka baxday yahuudi baa qabsaday haakada saasay yahuudi markaa maalinba meeshay ka baxda ingiriis uu ka baxo wuxuu u dhiibayo gacanta u gelinayay yahuudda u gelinayay marka aduu caalamka islaamka waxaa ka dhacay mudaaharaad waaweyn xilliga eh, lubnaan iyo suuriya oo carabtu eh, ama dadkii maaragtay carbeed ama muslimiinta ay ku diidan yihiin dowladdan yahuudda ay ku diidan yihiin sanadkii kun bishii shanaad shan iyo tobankeedii ayaa waxaa dhacday ingiriiska badha saabkii u fadhiye falastiin ayaa ka baxay laakiin qorshuhu wuxuu ahaa waxaan waa qorsha weeya maraykankii ingiriiskii iyo yahuud way wada shaqaynaya badha saabkii ingiriiska u fadhiyay markuu ka baxay maalinta ku xigta waa in lagu dhawaaqaa in dowladda yahuudda ah, dowladda yahuudda waa in lagu dhawaaqaa in dhulka falastiin ay ka taagan tahay maanta laga bilaabo calanka yahuudda ama calanka israa'iil markuu sidaa u baxay koob iyo toban daqiiqo beritoolaa lagu ballansanaa inay ku dhawaaqaan markuu kii ingiriiska asaa u baxay koob iyo toban daqiiqo kadib ayuu ku dhawaaqay yahuuddu ninkii u fadhiyey yahuudda subxaan allah ayaa ku dhawaaqay oo la dhihi jiray bena bena gorbon ayaa ku dhawaaqay dowladda israa'iil ayuu ku dhawaaqay isla markiiba madaxweynihii maraykanka truman la dhihi jiray isla markiiba wuu ictiraafay aqoonsi buu siiyay dowladda yahuudda subxaan allah markaa eeg waa wada shaqeyn rasmiya bay ahayd ingiriisku ha ka baxo yahuuddu maalinta isla ilmidhiqsigiiba ha ku dhawaaqdo isla isla judhadiiba maraykankiiba ictiraafay walciyaadu bilaahi rabi alcaalamiin markaa eeg se wada shaqeynayeen waa qorshe iyo maaragtay plan ay dejisteen waay dabcan dowladdaas markii lagu dhawaaqay la ictiraafay waxaa dhacay dagaal baa dhacay dhex maray carabta iyo iyo yahuudday dhex maray waa dagaalkii loo yaqaano xarbu thamani arbiciin waa dagaalkii sideed kun sagaal boqol sideed iyo afartankii dhacay bishii shanaad shan iyo tobankeedii markii la ictiraafay dowladda yahuudda maraykanku ay ictiraafay dagaal baa markaa dhacay dagaalkaas waxa weeyaan dowladihii carbeed oo dabcan xilliga ama gacanta ugu jiray guumaysi gacanta ugu jiray ama markaasuun guumaysigu uu ka dhaqaaqay oo aan ciidamo badan lahayn oon tayo badan lahayn oon hub badan aan lahayn ayaa isku dayday in ay dhulka falastiin ay dib u soo celiyaan marka ciidamadii masar iyo suuriya iyo lubnaan sidoo kale urdun iyo ciraaq shantaa ciidan bay ahaayeen dabcan marka magaca la sheego waa shan daloo waaweyn laakiin shanta dalba waxa weeyaan waxay ahaayeen guumaysi bay ku hoos jireen bale generaalada ciidamadu intooda badanba waxay ahaayeen ingiriis iyo faransiis bay ahaayeen niman yani dagaalamaya ama si rasmiya u dagaalamaya ujeedo kale waday bay ayay ayay ahaayeen marka hub fiicanna may haysanin manay tababarnayn qorsho fiicanna may dhiganin carabtu calaa kulli xaal xamaasadunbaa qaaday ciidamadii way galeen marka falastiin bay soo galeen ciidamada urdun ayaa ugu soo horreeyey kadibna ciidamadii masaarida suuriyaanki lubnaan iyo kooxo ka tirsan maaragtay ciraaq eh, ka tirsan iyo ciidamo kaleos iyaguna ururkii ikhwaanulmuslimiinka ka tirsan waxaasoo dhan oo wada socda ayaa meesha soo galay dabcan ciidanku guud ahaan marka laysu geeyo ciidamada dowladaha carabeed ka socday afar iyo labaatan kun meelahaasaa lagu qiyaasaa gebigoodaba yani subxaan allah calaa kulli xaal haddana markii ay soo galeen markiiba guulo waaweyn bay keeneen magaaladii ariixa ayay dib u xoreeyeen ciidamadii masaarid waxay qabsadeen magaalada kaza sidoo kale maaragta eh, ciidamadii urdun waxay isku weer ay ka qabatay magaalada qudus boqol kun oo yahuuda oo meesha joogay ayaa markiiba isku weer ay ka qabatay dabcan maraykankii iyo maaragtay iyo de nimankii reer galbeedku waxay dareemeen halista in yahuudda lagu leefi lahaa waxayna ahayd dabcan sida maaragtay muxalliliinta ama dadka saadaaliyo dagaalka haddii carabtu ay sii wadi lahaayeen dagaalka midh kagamay reebi lahayn yahuudda dagaalka way ku guuleysan lahayn laakiin nacasnimaa qaaday markii ay arkeen inay guulo badan ay carabtu soo hoyday ayaa qaramada midoobey waxay ku dhawaaqday in la joojiyo rasa in la joojiyo maarata hub dagaalka in la joojiyo oo la joojiyo maarata rasaasta in la joojiyo ayay ku dhawaaqday labada daraf dabcan labada darafba way joojiyeen yahuuddii iyo carabtii wada socotay markay joojiyeen maxaa dhacay marka waxaa dhacday carabtu way isdaysatay intii uu socday xabad joojintaas waxaa loogu yeedhay labada dhanba in ay wada hadal ay sameeyaan oo laga wada hadlo bal arrintu siday noqonayso iyo in dhulka falastiin la qaybiyo marka maxaa dhacay haddaba waxaa dhacday carabti way isdaysatay oo iska fadhiisatay yahuudduna markiiba way shaqaysay intii lagu jiray hudna hudna waa xabad joojin intii xabad joojinta lagu jiray yahuudi markiiba way shaqaysay way ordeen yurub oo dhan bay xarumay ka fureen ciidamay u yeedheen way tababareen waxay keeneen dhulkii falastiin ayay keeneen isla markiiba way keeneen dabcan maraykankii u tageen maraykankii wuxuu soo siiyey diyaarado iyo hub casriya ah. ah, markiiba wuu u dhiibay diyaarado iyo hub casriya ah buu u dhiibay waa shirkii baa laysugu yimi carabtu may fekerin waayo qaab waxaa kamida mid dagaalka marka dagaal aad ku jirtid adoo gacantanna heshiiska ku ku wadayo le heshiiska hala wado ayaa dagaalkana gacantan kale lagu wadaa lianno haddaad isdaysatid adoo iska fadhiya oo isku halaysid nin cadowgaaga ah dee wuu ku yahuuddu way ka maskax badneed marka intii ay heshiiska lagu jirayba iyaguna wadeen hawshan oo ay maraykanka kasoo waaridayeen intaasoo hubaa iyo intaasoo diyaarada subxaan allah calaa kulli xaal heshiiskii baa laysugu yimi meeshii lagu wada heshiinayay waxaa lasoo bandhigay in carabtana dowlad qayb la siiyo yahuudana qayb la siiyo dabcan carabti iyo yahuudi labadoodiba way diideen in falastiin la qaybiyo waa yahuud waxay leedahay anaa iskale waxaan o dhan ilaa iyo niil baan leeyahay buu taagan yahi carabtina way diideen marka calaa kulli xaal dagaalkiibaa dib u bilaabmay waxa ay carabtii mar keliya maaragtay ay fajiciso ku noqotay yahuudiya hub cusub oo casriya sidatool dagaalamaysa subxaan allah madaafiic iyo sawaariikh la yaable wadata iyo weliba diyaarado diyaaradihiiba waxay ku tageen qaahiray tageen way la dhaceen madaaradii magaalada qaahiray la dhaceen diyaaradii si aan diyaarad maaragtay saacidaad wada aanay ugu imanin dhulka filastiin marka way cabsadeen qolyihii ugu horreeyey ciidamadeeda cabsatay ciraaq kuwii ka yimi bay ahaayeen dib u gurashay sameeyeen waa iska baxeenba walciyaadu billah meeshiiba khudlaan ayaabay ka qaadeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin kadibna yahuudda waxa u suurta gashay in ciidamadii ama dadkii boqolka kun ahaayee qudus isku weerka lagaga hayo inay ka furaan xusaarkii iyo go inay ka fujiyaan subxaan allah shan iyo tobankii bishii toddobaad kun sagaal boqol sideed iyo afartankii waxaa dhacday walaalayaal yahuuddii baa waxay dileen shirqool waxay ku dileen dhexdhexaadiyihii qaramada midoobay ee islahaa dhexdhexaadi carabta iyo yahuudda dhexdhexaadi subxaan allah ayay dileen kii qaramada midoobey loo soo diray layidhi heshiis buu idin geenayaabay dileen markaasi weliba ictiraa ay dhaheen annagaa dilnay manay qarsanin annagaa dilna bay dhaheen subxaan allah marka waxaad kutusaysaa jur-a ah, yani yani kudhacoodu intuu la ekaa subxaan allah sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii afar labaatankii bishii labaad ee kun sagaal boqol afar iyo afartankii ayaa waxaa bilaabantay xabad joojintii weyneed ama heshiis kumeel gaada ah oo ay galeen masr iyo yahuud masr iyo yahuud ay galeen dabcan suuriya way diiday halka lubnaan iyo maaragtay ay urdun ay ka yeeleen iyagu ciidamadii ciraaqna way kala baxday meeshii dhulka falastiin bay kala baxday suuriya way diiday marka laakiin bil kadib saddex labaatankii bishii saddexaad kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii ayaa suuriya waxaa ka dhacay inqilaab waxaa ninkii meesha haystayba waa la inqilaabay nin la dha xuseen saciima ayaa qabsaday gebigiisiiba kiina laba saddex dhowr maalmood markuu jeegay buu heshiiskiisna gacanta ku duugay oo uu dhahay subxaan allah waan ogolnahay markaasaa adduunka adduunkaga jiray ay ictiraafeen ictiraaf rasmiya ah siiyeen dowladdii la yagleelayay ee yahuudda qaramada midoobay bay kursi ku yeelatay waa la aqoonsaday leanna carabtii waxba way iska celin kari weyday subxaan allah kamanay dhigin islaam islaam kamay dhigin oo umay bedelin muslimiin oo dhan oo kaalaya waxay dhaheen carabta ayaa sheekadan wada subxaan allah waa sheeka carbeed subxaan allah la ilaha illa walow waxa weeyaan qolyo maaragtay shan boqol ninoo ka yimi bosna waddanka bosna muslimiin ahaa iyagu laftigooda dagaalamayeen laakiin haddana dee waxa loo dagaalamayay qowmiyad bay ahayd nacam calaa kulli xaal dadkii falastiiniyiinta ahaa waxay carabtu waxay ka qaadeen markay dagaalamayeen hubkii bay ka qaadeen annaga idin difaacayna dheheen hubkii bay ka qaadeen ciidamadoodiina falastiin way kala wada baxeen waxaa isku soo hadhay shacabkii muslimiinta ahaa ee reer falastiin iyo nimankii yahuudda ahaa oo dowladoodii la ictiraafayn subxaan allah kadibna daanta galbeed dhulka falastiin daanta galbeed waxaa lagu daray urdun ayaa tidhi anaa maamulaya halka magaalada khazana ciidamadii masaaridu ay fadhiday subxaan allah reer galbeedkuna si badheedha oo waxa weeyaan kaca ayay u taageereen yahuudda ayagoo carabtii dowladihii carabta dagaalamaysay u diiday inay hubka ka iibiyaan ama ay hub siiyaan ama mucaawimo ay siiyaan welibana cagajuglayn iyo ay u dheer tahay waxyaalo fara badani subxaan allah masar waxaa ka telinaya xilligaaba nidhin ninkii la dhihi jiray malik faruq ha malik faruq ayaa ka telinayay malik faruq markaa waxa dhacday walaalayaal boqorkii ka telinayay waa la inqilaabay isagiina waxaa inqilaabay military nin milataria maxamed najiib la dhihi jiray a boqortooyadii melik faaruuqna waxa weeyaan meeshu wuu ka laalay subxaan allah wuu laalay gebigeediiba dabcan waxaa laleeyahay ikhwaanulmuslimiinka ayaa iyago laftigoodu taageersanaa in boqortooyada meesha laga saaro ciidamada waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray jamaal cabdinaasir ninkii la dhihi jiray jamaal cabdinaasir isla jamaal cabdinaasir markii hore taageero badan buu u muujiyey ikhwaanulmuslimiin laakiin jamaal cabdinaasir baa wuxuu meeshii ka qaaday ninkii maxamed najib la dhihi jiray milatariga ku qabsaday waxaa meeshii qabsaday jamaal cabdinaasir jamaal cabdinaasir haddaba yacni waxay isku dhaceen ikhwaanulmuslimiinki ikhwaanulmuslimiinkii ayuu markaa xabsiga uu u wada taxaabiyo jeelka ka buuxiyey siddeed iyo toban kun buu hal maalin uu xabsiga uu ku guray jeelka ku guray subxaan allah jamaalna maaratay jamaal cabdinaasirna nin qowmiyadda carabta waa asliyan waa meesha qowmiyadda carabta subxaan allah ay kasoo aasaasantay ama ninkii ugu weynaayo u ololeynaya qowmiyadda carabta ah, qowmiyad alqowmiy ah, qowmiyad yani subxaan allah dadka eeg muslimiinta ah wayna mid ogaataan dadka muslimiinta ah intay ku wareegayaan qowmiyad iyo qabiil weligood meel gaari maayaan haddii aani wuxuu islaam ahayn oo aani diin ahayn oo aan la dhahayn waa muslimiin ogsoonow inay wax barburaya ay tahay caajilan oo waajilan dhowaana ma fogaan waa sheeko weeyaan laba daqiiqadood jirta maaragta markaa qowmiyadda carabta carabtana dee gaalo badan bay leedahay marka waa carab oo dhan weeyaan ayuu eh, ku dhawaaqay wuxuuna u janjeeday dhanka shuuciyadda ama afkaartii maaragtay lenin iyo markisamka ahayd ee shuuciyadda communistiga ama hanti wadaagga loo yaqaanay subxaan allah meeshii buu qabsaday kadibna kun sagaal boqol lix kontonkii markii ay maraysay taarikhda miilaadigu ayaa jamaal cabdinaasir wuxuu ku dhawaaqay wuxuu go'aansaday in sways canal oo ay maamusho shirkad ingiriis ahi ay hantideed iyo khayraadkeeda cunto ayuu ku dhawaaqay jamaal cabdinaasir in uu e, shirkaddan ingiriiska uu ka eriyo meesha sways dee masar baa iskale kambani ingiriisa iska cuna wax allaalay wixii ka soo baxa maslaxadooda iyo dantooda e, dabcan dadku way soo dhaweeyeen waanu bilaabay markiiba waanu eriyey dowladdii meesha wuu qabsaday sways masaaridii baa qabsatay marka ingiriiskii maslaxadiisiibaa meesha ka baxday eeg maslaxadii uu iyo danihiisiibaa meesha ka baxay iyo lacagtii uu meesha iska jaqi jiray uu iska nuugi jiray xoolaha dadkii muslimiinta uu iskaga noolaa ku naaxay ayaa meeshii laga waayay maxaa dhacay marka waxaa dhacay ingiriiskii iyo faransiiskii iyo yahuuddii saddexdaas ayaa shir galay shir siyaasadeed ingiriiskii iyo yahuudda iyo maaragtay faransiiskuba waxay go-aan ay ku qaateen inay masar iyagoo wada socda ay qabsadaan dabcan mid walba maslaxa u gaara buu wate dab ingiriisku wuxuu doonayaa maslaxadiisu waa maxay inuu la soo wareego sways canaal waa kow yahuudduna waxay rabtaa in dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ama dadka muslimiinta ah ama laga yaaba inay jihaad ku dhawaaqaan ama in ay falastiin ay dhahaan wan xoranayna inay la dagaalamaan iyo sidoo kale in ay ballaadhiso awoodeeda oo ay qabsato meelo badan oo dhulka masar ka mid a ah. saddex faransiiska maslaxaddiisu waxay ahayd waxaa lagaga kacsanaa jazaa'ir ayuu ka geystay xasuuq ciiddaa ka badan oo malaayiin qof buu ku laayay oo muslimiina marka dowladda masaarida iyo dadka shacabka ee masar ayaa waxay taageero u fidin jireen aljazaa'ir ama algeria marka isna wuxuu diidanaa in masar mucaawinadan had iyo jaraale ka timaada inuu ka hor istaago markaa saddexdoodii mid walba maslaxo gaara ah u wato ayaa waxay ku heshiiyeen inay masar ay qabsadaan gebigoodaba waxaana arrintaa ay u direen oo u xil saareen yahuudda si aan maaragtay aanay ugu shaambadoobin ayagu oo aan loo dhihin ingiriiskii baa markaa falka noocana sameeyey ama faransiiskii baa san sameeyey yahuuddii oo ay carabta ishayeen ayaa loo xil saaray yahuudi markiiba iyadoon la filaynin magaaladii khaza ee falastiin ku tahalee ciidamada masari masar ay joogeen way qabsadeen markiiba si yaroo fudud sinai waa gobolka weyn ee sinai ee masarna way soo qabsadeen suways canalna way yimaadeen ciidamadii masaariday ka qabsadeen subxaan allah masaaridiiba iyaguna waxay arkeen in yahuudi weerar kusoo qaaday way dagaalameen markii ay dagaalameen ayaa ingiriiski iyo faransiiskiibaa shir bay qabteen waxay dhaheen waa in ciidamada yahuuddu suways kanaal ay ka fogaadaan toban kilomitr kuwa maaragtay masaariduna waa inay toban kilomitr ay ka fogaadaan waa qorshe kale oo cusub ay wateen yahuuddi markiiba way ka fogaatay waxay raadinayaan marmarsiiyo ay ku yimaadaan goobta marka masaaridii way diidila waa dhulkoodiiye ma dhulkaagiiba toban kilomitr dib dib u noqo dib ka laabo maxaa maxaad ahayd way diideen way soo socdeen marka waxay iyo faransiisku waxay xujo ka dhigteen waxay dhaheen masar baad diiday inay yeesho go-aankii kasoo baxay faranska iyo maaragtay eh, ingiriiska kasoo baxay deetana sidiiba waxay ku yimaadeen meeshii sways canal hase ahaatee laa xawla walaa quwata illaa billah ilaahay subxaana wa tacaala marka uu khiyaanadu wax ka xun ma jirta adduunyada ilaahay wuxuu ku salliday iyagina maraykankii way maraykanku dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu noqday dawladda adduunka ugu weyn wax maslaxo ahoo uu ku helayna ma jirto markuu dagaalkii uu ka qayb galay wax saa u badanoo buuran oo uu ka helay ma jirto adduunka waxaa haysatay faransiis iyo ingiriis baa guumaysanayay dunida o dhan xilliga qaaradda africa o dhan meelo badanoo carabta kamid mid a ah, eshiyadaas dhan ilaa latin america meelo badan bay dunida ka guumaysanayeen marka waxaa dhacday maraykankii baa wuxuu dhahay maya yahuuday meeshaad ka timi aad arda ugu laabo faransiis iyo ingiriis oo adeer adna meeshaad ka timid dib ugu laab ingiriis iyo faransiiskii waxay dhaheen waa yahay la maraykanku ka cabsanayaan run ahaantii waxay dhaheen hanala ogolaada annaga maraakiibta iyada iyo meesha noo marta suways canaal noo marta in ay maraan hanala ogolaado waa yahay buu waa loo ogolaaday dabcan masaaridii way yeeshay yahuudina way ka laabatay meeshii saynaaya ay qabsatay iyo qaza ay qabsatay way ka baxeen ciidamadii masaarida ayaa dhulkoodii yimi saynai iyo qase iyo maaragtay sways canaal wixii o dhan ay la wareegeen markaa waxa dhacday caalamkii carabeed ama masaaridii oo dhan ninkii jamaal cabdinaasir cirkaasaa la mariyey waa jamaal waa jamaal waa jamaal waa ninkii burburiyey yahuudda laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah calaa kulli xaal marka ninkii cirka ayaa magaciisii la geeyey jamaal ahaan subxaan allah marka carabtii eh, magiciisii bay sare u qaadeen walow taarikh kale uu leeyahay oo aynu ka warrami doono meesha waa lagu fashilmayaaye alla ceebaha ilaahay ceebaha ha asture magaaladii khaza ayaa waxaa kusoo laabtay ciidamadii masaarid khaza markaa waxaa ka jiray xarakooyin ama dhaqdhaqaaqiya ka jiray ama muqaawamaad eh, reer falastiin ay leeyihiin kuwiiba maaragtay way kala jabeen ama dhowr qaybood bay noqodeen subxaan allah dhowrkaa qaybood markaa qola waxay ku kaaftoontoo keliya waxay dhaheen anagu jihaadka iyo maaragtay dagaalkii iyo muqaawamadii iyo waxaas way ka tanaasuleen waxunbay ku koobnaadeen madaarista iyo inay dadka waxbaraan kooxo kalena iyaguna waxay dhaheen waanu dagaalamayna halkaa waxaa ka aasaasantay ururka loo yaqaana fatax ururkan fatax loo yaqaana iminkaba falastiin haysta madaxda ka ah ee uu aasaasay yaasir carafaad yaasir carafaad ururka fatax ee yaasir carafaad uu aasaasay ayaa ururada markii burbureen ayuu kasoo dhex baxay dabcan urur buu noqday marka waxa weeyaan kasoo dhex baxay markii hore afkaar islaamnimo iyo waxbaa ka dhex muuqatay markii dambe waxay qaateen afkaarta maaragtay shuuciyadda iyo markiisamka waxyaala saasa ayaa saameyn badan ku yeelatay kadibna dhalinyaradii falastiiniyiintu iyaguna ururo badan xilligaa waxaa batay ururo badan meel walba jamciyad cusub urur cusub mu-asase cusub waxbaa asaasmay ilamaa markaa waxa weeyaan jaamacaddii carabta ay qasab ku noqotay inay waxaana urure faraa badan leh ay bal kala xaniibto ama ay kala joojiso qaarna ay ictiraafto halkaa aan ku joojiyo maanta insha allahu tacaala halkaa aan ku joojiyo jaamacadda carabta insha allahu tacaala berri ayaan halkaa ka qaadayna insha allahu tacaala iyo ilaa iyo maanta ina soo gaadhsiin doonaa insha allahu tacala haddii waqtigu inoo saamaxo kadibna waxaynu ka warrami doonaa faallo aynu ka bixin doonaa dhulka barakaysan ee filistiin iyo yahuudda yacni ujeedooyinkooda iyo ahdaaftooda iyo caqiidadooda iyo waxay rumaysan yihiin iyo waxay rabaan iyo waa maxay sababta ay u yimaadeen dhulka barakaysan ee filistiin ama maxay u qabsadeen waxyaalahaas dhan waan ka warrami doonaa insha allahu tacala haddii ilaahay ka dhigo hada wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat llahi tacala wbarakatu